بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وصحبه وsلم qال المؤلف رحimه الله وأn تqula في الwaaw الcاaطفة inaad tiraahdo waawda caaطifada ah waxaan kusoo dhex jirnay albaab الraabic oo ku saabsanaa al-ishaara ilaa cibaaraatin muxarara mu-alifku ninka mucribka ah usluubka ugu wanaagsan ee uu isticmaali karo marka uu wax icraab ah qeyb ka mid ayuu hore noogu soo tilmaamay haddana ayadii ayuu sii wadaa wa an taquula wayanbagii laka adiga waxaa kuu fiican an taquula inaad tidhaahdo fi lwaawi alcaatifa waawda caatifada ah min naxwi jaa-a zaydun wa camrun wawdaas oo ku jirta jaa-a zaydun wa camrun markaad icraabe waxaa kuu fiican inaad tidhaahdo alwaaw xarfun limujaradi اljamci bayna almutacaaifayn inaad saas dhacdo waawdu waa xarfu cadfin oo faa-iideeya macduufka iyo macduufu calayhiga inay xugunka wadaagaan oo keliya inaad saas dhahdo xarfun waa xarf xarafkaasoo limujaradi اljamci oo faa-iideeya macduufkii macduufu calayhiga inay wadaagsadeen xukunka oo keliya bayna almutacaadifeyn qaala almusanifu fi lmugni ibnu hishaam kitaabka la yihaahdo almuqni wuxuu ku yidhi laa taqul hadhihin liljamci lmutlaq hadhihin alwaawu xarfun liljamci lmutlaq hadhihin uu yidhaahday liannaha qad takunu liljamci lmuqayad maxaa yeele waxaa dhici karta waawdu inay faa'iideydo jamac oo muqayad ah haddii wax qariina ah aysan la socon waxaa la dhihi karaa alwaawu xarfun liljamci lmutlaq markaasaa la dhihi karaa laakiin haddii qariina ay la socoto liljamci lmudlaq lama dhihi karo ilan qariinadaasi waa qayde oo qariinadaasi waxaa dhici karta inay sheegee tartiib inuu jiro ama macye inay jirto macuufka macduufu caleyhiga inuu soo horeeyey oo macduufka ugu dambeeyey ama macduufka inuu horeeyey ama labadooda isku mar inay ahaayeen liannaha maxay labadu qad takunu liljamci lmuqayad waxaa dhici karta inay faa'iideydo jamc muqayad ah sida jaaa zaydun wa camrun qablahu aw bacdahu aw macahu markaas hadda waxay faa'iideyday tartiib iyo isla socosho qablahu ow bacdahu adimrkaas waxay faa'iideynaya tartiib iyo cadamu tartiib macahuna waxay faa'iideynaye labadooda isku mar inay xuunka ay wadaagsadeen wa an taquula iyo inaad tiraahdo fi xataa min naxwi qadima alxujaaju xata almushaatu xataada oo ku jirta qadima alxujaaju qoladii xajka aaday way soo galeen xata almushaatu xitaa kuwii log lugeynaya way yimaadeen xajka cidi kuma harinaa laga wadaa wixii xajka aaday dhammaantood waa yimideen qoladii ugu liidatay oo ah kuwa lugta ku aaday xitaa way yimideen waa inaad tidhaahdo xataa xarfu cadfin liljamci ilan jamca bay faa macduufka macduuf caleyga xuunka inay yimaadeen xuunkaas oo ah quduumka waalgaayati gaayana waa faa-iideyne waa faa-iideyne hadde xataana waan soo marnay gaayana way faa'iideynayo gaayada hadda ay faa'iideyna waa gaayatun fi dacati ilan gaayada ay faa'iideynaya gaaya fi sharafna waa noqon kartaa gaaya fi dacatina waa noqon kartaa tadriijna sidoo kale waa ay faa'iideyne wa an taquula waa inaad tiraahdo fi huma min naxwi qaama zaydun huma camrun humada meeshaas ku jirta waa inaad dhahdo huma xarfu cadfin litartiibi bayna almutacaadifayn waa inaad dhahdo waa xarfu cadaf waxayna faaiideydaa tartiib macduufkii macduufu calayhiga ah oo waxay faa inuu zayd qiyaamka uu ku horeeyey camarna uu ku dambeeyey tartiibku waa kaas waalmuhlati fi zamaan iyo inay muhlo u dhexayday labadooda qadar zamanka ka mid ah inay u dhexayday labadooda qiyaamkooda oo zayd marka uu istaagay waqti ka bacdi ayuu camarna istaagay almuhla fi zamaan waa midkii aan dhihi jirnay taraakhiga haddaba waxaa leedahay uma waa xarfu cadfin liلtartiibi wاtaraakhi waan taquula fi lfaa'i min naxwi qaama zaydun camru waa inaad tidhahdo fa'da ku jirta qaama zaydun facamrun alfaau xarfu cadfin liلtartiibi wاtacqiib waa inaad tidhahdo fadaas waxay faa'iideydaa tartiib iyo tacqiib tacqiibkuna wuxuu yahay markii macطuufu calayhiga xukunkan laga helay kabacdi kana waa laga helay muhlan uma dhexaynin wa tacqiibu kuli shayin bixasabihi shay kastana tacqiibkiisu isagu ku xiran yahay taquul waxaa leedahay tazawaja fulaanu fa wulida lahu ninkii hebel ah wuu guursaday isla markiina waa loo dhalay haddaba waxaad iskula cadaftay waaw waawdaas waxay faa'iideynaya tartiib cunuga dhalashadiisa iyo guurka hade guurka horeeya waa tartiibkii haddana wakti uma dhexeynin oo markuu guurso isla markii waa loo dhalay haddaba ma waxaa loola jeedaa habeenkii uu arooska galay isla markii habeenkiibaa cunugu dhashay masaasaa laga wadaa may saas lagama wado haddee marka uu arooska uu galay sagaalkii bilood markay dhamaato isla markiiba cunuga u dhashayaa laga wadaa markaas tacqiibka kullu shayin waa bixasabihi haddii laakiin uu aroos uu galo ee sanad ka bacdi ama laba sana ka bacdi cunugu u dhasho tazawaja fulanu fa wulida lahu la dhihi maayo waxaa leeyahy tazawaja fulanu huma wulida lahu ayaa leeyahay idaa lam yakun baynahuma ilaa muddat lxamli haddii aysan udhexaynin baynahumaa haddii aysan u udhexaynin guurka iyo dhalashada ilaa muddat lxamli waida اkhtasarta fiihina ay fi axrufi اlcadfi اlarbaca wamaa cadafat iyo waxay isku cadaftay haddii aad soo gaabido faqul waxaad tidhahdaa caaطifun wa macطuuf ayaad leedahay caaطifun wa macطuuf waa xaraf wax isku cadfa iyo macduufkiisa calىa طariiqi اlafi wالnashri calى الtartiib caaطifun wa macطuuf baa leedahay calىa طariiqi اlafi wالnashri wuxuuna ku socdaa ariiqada allafu wannashru cala atartiib alwalu lilwal midka hore midka horea iska leh wathani lithani kan labaadna kan labaada iska leh haddaba yaa horeeya xarfu cadafka iyo macduufka labadooda yaa horeeya hadda xarfu cadafkaa horeeya marka waa inaad marka hore caatif aad tidhaahdo caatif waa inaad hormarido kan dambe oo macduufka ahna wuu dambeeya soo ma aha waa inaad gadaal sheegto oo tidhaahdo wa macduuf saas daraaddeed wa camrun markaad icraab oo inaad tirahdo caatifun wa macuuf ee eh, hadhihin dhihin macuufun wa caaif ilan macuufun wa haddaad tiraahdo allafu wannashru calaa cagsi tartiib bay kaa noqonee markaas alwalu lilawal noqon maayo ee eh, wuxuu noqonaa alwalu lilthani wathani lilawal buu noqonaa hadda ka horna waa soo marnay waa soo tilmaanay alwalu midka hore oo caatifka ah lilawali midka hore ayuu u sugnaaday oo tusaale ahaan waawda ah wathaani kan labaad oo macduufka ahna lithaani kan labaad ayuu u sugnaaday oo tusaale ahaan camar ah kamaa taquulu fi bismi sida aada bismi u tirahdo jaarun wa majruur jaarun majruur baa leedahay haddaba jaarun wa majruur waxay ku socotaa calaa ariiqi lafi wannashri almuratab bay ku socotaa marka hore jaarun waa inaa dhahdo ilan bismi ba-daa horeyda ba waa jaarkii ismina waa dambeeyaa waa majruurkii marka midka hore oo xarafka ah midka hore oo ba'da ah ayaad hormarinaya jaarun baa leedahay wa majruurun lakin haddaad tidhaahdo majruurun wa jaarun haddaad tidhaahdo waa calىa طariiqi اlafi wالnashri algayr اlmuratab wakadalika taqul waxaa leedahay fi lan waxaa leedahay lan nabraxa waxaa leedahay walan nafcala waxaa leedahay naasibun wa mansuub wafii lam yaqum waxaa leedahay jaazimun wamajzuum haddaad iska soo kaabido wa an taquula waa inaad tidhaahdo fi ina almaksuurati alhamza inada oo hamzadii la kasriyey almushadadati nuuni nuunteeda la shiday xarfu taakiidin tansibu lisma isimka waa nasbida itifaaqan waa la isku waafaqsan watarfacu lkhabara khabarkan way rafcidaa cala lasaxi haddii la qabto ilaa nuxaada qeyb kamida oo waxaa jirta dhahaya khabarkan marfuuca ah ina inta aysan soo gelin ka horba marfuuc buu ahaa inadu isimka keliyahay nasbiday rafcahan saaranna waa rafcihii saarnaay markii mubtada ay khabar ay ahaayeen waxay leeyihin haddaba inadaani khabarka ayadu ma aysan rafcin ee rafcihii hore ayaa saarnaa qoladan waxay leeyihin maya isimka way nasbiday khabarkana ayadaa rafciday rafcan hayri اlwal waa rafco kii hore aan ahayn wa taziidu calى dalika fi ana almaftuuxati اlhamzati اlmushadadati الnuuni markii aad tiraahdo xarfu taakiidin tansibu lism wa tarfacu lkhabar markaad dhahdo haddii wuxuu ana ay yihiin waxaad ku dare wa taziidu calaa dalika intaas waxaad kusii kordhine fi ana almaftuuxati alhamza almushadadati nuuni haddii waxaad icraabi ay yihiin annadii oo hamzadeeda ay fatxisneed nuunteeduna ay shidneed intaas waxaad kusii dare masdariyun baad kusii daray oo waxaa leedahay fataqul waxaa leedahay xarfu tawkiidin masdariyun yansibu isma itifaaqan wayarfacu lkhabra cala alasaxi waa inaan dhahdo ilaan annada oo hamsadeedu ay fadxisantahy waa xarfu masdariyin oo waxaa ka dambeeya masder baa lagu soo dhalaaliyaa wa taquulu fii kaana waxaa leedahay xarfu tashbiihi yansibu isma wayarfacu lkhabr ayaa leedahay wa fii laakina waxaa leedahay xarfu istidraakin yansibu isma wayarfacu lkhabr wa fii lacala waxaa leedahay xarfu tarajin wa ku dar yansibu lism yarfacu lkhabar wa layta waxaa leedahay xarfu tamanin yansibu lisma wayarfacu lkhabar ayaa leedahay waclam ogow ninka mucribka ahow annahu yucaabu cala annaashii fi sinaacati alcraab in lagu ceebeeyo qofka kusoo barbaaraya sinaacada icraabka fi sinaacati alcraab icraabka sinaacadiisa iyo farsamadiisa bikasri saadi sinaaca saadkeedu waa hoos dhigan yahay wahiya sinaacadu waxay tahay alcilmu alxaasil cilmiga ka yimaada min atamaruni tababarashada ka yimaada fi lcamali lagu tababarto bikasri lhamzati alicraabna hamzadeeda waa kasrisanta wataqadama bayaanuhu icraabka bayaankiisana waa soo marnay icraabka hadda meeshan waxaa loola jeeda icraabkii isdilaaxiga ahay qofka kusoo barbaare waxaa lagu ceebeeyaa an yadkura inuu sheego ficlan min alafcaali athalaatha inuu sheego ficil ka mida afcaasha saddexda ah maadiga mudaarica marka walaa yabxatha oo uusan baarin can faacilihi faacilkiisa uusan baarin in kaana lahu faacil hadduu faacil leeyahay ilan waxaa jira ficil aan faacil lahayn waana soo marnay waxaa ceeb uu leeyahay inuu ficil sheego oo faacilkiisana uusan raadin waaba hadduu faacil leeyahay walow qaala walow qaala hadduu dhihi lahaa mualifka an yadkura caamilan waxaa ceeb ku ah inuu caamil sheego walaa yabxath can macmuulihi macmuulkiisana uusan raadin hadduu dhihi lahaa lakaana qowlkaas ayaa ashmala ayaa wuxuu ahaan lahaa mid guda weyn liyadkula fi lcaamili si caamilka usoo galo jamiicu lafcaali afcaasha ay usoo gasho dhammaanteed wa asmaa'ihaa iyo asmaa-ul afcaal oo dhan ay usoo gasho meesha uu ka yidhi an yadkura ficlan waxaa fiicneed inuu yihaahdo an yadkura caamilan inuu dhaho sababta oo ah ficil marka uu yidhi isim ficil soo geli maayo isimkii faacil soo geli maayo masaadirtii soo geli maye faacilayna qaadane meesha haddaba uu ka yidhi an yadkura ficlan waxaa fiicnayd inuu yidhaahdo an yadkura caamilan ilan caamil marka u yidhaahdo ficilkii waa soo gela isimkii ficil waa soo gela masdarkii waa soo gela isimkii faacil waa soo gela marka asagaa ashmal ah jamiicu lafcaali si ay usoo hoos gasho afcaasha oo dhan wa asmaa'iha asmaa lafcaal isimka ficil ilan faacil buu qaataa sida sah iyo heyhaata iyo awah iyo wixii la mid ah wlmasaadir si ay usoo hoos gasho masaadirtii wa asmaa'ihaa si ay usoo hoos gasho masaadirta iyo asmaau lmasdar masdarkan hadda waa la yaqaanaa faaciluu qaataa mafcuulu bihina waa qaataa ismulmasdarkana waa sidoo kale isaguna waa camal falaa wasifaati iyo si ay usoo hoos gasho sifaatka oo ula jeedo isimkii faacil iyo wixii la midka ahaa wamaa fii macnaaha iyo wixii ku macno ah haddaba sifaadka isimka faacil iyo sifada mushabaho ismu tafdiilka wixii lamidhu ula jeedaa wamaa fii macnaaha muxuu la jeedaa waxaa jira isim jaamid ah laakiin sifa lagu awilo isimkaas jaamidka oo sifada lagu awilaa isaguna faacil u qaadanaa tusaale ahaan haadaa rajulun asadun asadun waa isim jaamid ah ayadoo sidaas ay tahay haddana waxaa ku qarsoon faacil mustatir ah asadun huwa hada rajulun asadun ay shujaacun sida shujaacunba huwa ay ugu qarsoon tahay ayaa asaduna faacil ugu qarsoon yahay